dhowaan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan gudahadacada kulmiya goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan idaacadda kulmi iyo goortaan gacalka maqla'ayo galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeenna gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeenna gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan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 barnaamij kastoo aad tabtay kulmiyee kuu tabinayaa barnaamij kastoo aad tabtay kulmiyee kuu tabinayaa galab wanaagsan burhaanow adiga iyo saaxiibada deeqa sidoo kale galab wanaagsan adiga iyo sidoo kale dhegeystayaashana dhegeysanayeen ugu tixanba soo ayaan idin leenahay iyo cabdirasaaq caddo ku jiro farsamada warkaas ama ifraax <laughs> <laughs> galabta ma joogto waxaa rabaa dhihi karaa mo waa dhihi karta mo xaafada kasoo fagaaraysaa <laughs> mis arkeenaadi arkeena dheh soo dhawaada adalena saaxiibayaal barnaamijkeena sii gudageli doonaa sheekadanina barnaamijka qeybbay ka tahay bal markaan dhinaca heesaha waayahay dhankaaga adiga noo soo qabo waaya laba fanaan ilaahi ha u naxariistay saare axmed jaamac iyo cabdinaasir macali siciid heesay ku luuqeynayaan oo arooskeenii saldhiga la yidhaahdo xasabana baadangiibu saynta uu ruxaa saabaliyo sarhuul kacabi doontaana waxaan saqaafaha saqaafaha iyo saanka caashaqa saqaafaha saqaafaha iyo sahanka caashaqa

jacaylkeen sacaabka furan hooy ayaankeen bariisamaadilaybo ayaankeeni saldhigay sidaa ku garuu la socoy arooskeeni saldhigay sidaa ku garuu la socoy

sadaashu maguul alla helayo arooskii masaa dambaye sidaa u gartee ka socoye arooskii masaa u gartee ka socoye ragga iyo heenka sanga loogu shubayaa waxaa subaga iyo heenka sanga loogu shubayaa hubka loo sifaystaa sakaa diga colaadii hubka loo sifaystaa saka iga culaadana waxaa la seelilaa la seelilaa saqda dhexla tuusa waxaa la seelilaa la seelilaa saqda dhexla tuusa ii jacaylka samadayga yimidawgii jacaylka samadayga yimid iga yimidi jacaylkiisa cabka furan wy ayaankeen bari samaadalay qoyskeenii salligay sidaa ku garuu la socday arooskeenii salligay sidaa ku garuu la socday karmaanta loo

waxaa u salalaa oo saqda dhexe u toosaa waa si aan u kulanne caashaqu yooloskeenii saldhigay waa cododka macaafanaaniinta ilaahay wada naxariistay cabdinaasir macali saciid iyo saare axmed jaamac ayaa ku looqeynaya heestan barnaamijkana galab wanaagsan ayada daafur si fiican burhaanow kaalimaha sugaanta haddii aad aaday dhinaca heesihii hore ah. heesihii dambe markaan aada iyo aad <laughs> ma la dhihi karaayo dadka qofii arkama ku jiray dadkii arkay <laughs> waayahay waxaa soo qabanayaa markaan xariir axmed iyo misis xiis so barato kastay aana noqon dhallinyarada maalmahan <laughs> inta aan bukoon beybi bastay aana noqon beybi iga bahana caashaqa <laughs> beybi ila beegsa nolol wacan beybi beybidi maay idriis baby loo yirahdaa baby waagii anaga yar waxaan dhihi jirna mataqaanaa ilmaha yararka ah ilmaha yararka ah ilmaha yararka ah marka waayahan dambe laakiin xaasaawiya lagu soo daray dadka waaweynaa qof weynaa baby laleeyahay <laughs> sax waa carri axmed iyo isxiis ayaa ku luqeynaya haystaan marka waayahan dambe dhallinyaradoodu mhm. waxay ereyo badanaa jira mogtahay oo haasaaba ah hadda soo gala mogta baby waxaa umalina waxaa ka dambeeyey qofkaygii qofkaygii iyo kaygow Oh, aad iyo aad bebi hadda waxaan isleeyahay mm-hmm. ilmaha waagi hore maadaama ilmaha waa la jecel yahay soma marka yaryiin saasoo kale ilmaha laga wadahaycamal kuu jeclahay ah. <laughs> saasa u qaatay soo maa bool baraha maarata caruurta la mariyo ah. markay dhididaan aad ah, baby powder maxaas ku qoran ha sax marka hadda bool bar ma wala marsada maleenaba bolber hadda waa waa la iska dhaaf ah, midka dadka waaweyn xataa lamar waaya dadka aada marsan jireen <laughs> intaa meega afka la barin la iska dhaafa aroon intaa meega afka la baran <laughs> ka hor bahalkaasa aada loo marsan jiray qofkii isaga dhan hadduu soo marsado inuu bur marsado ama uji cadeeno <laughs> maya xirfadaa jirta loo marsado maalka la iskama badan jirin marka qof si farsameysan u maransanaa gacmaha oo kale marka waa lagu baabi'inaa jirka Eh, waxaa aada loogu isticmaali jiray meelaha footooyinka ah sawirada lagu galo ooli jiray markawana carfoon yahay ha mhm. marka tartiib yaraa u marsanaysaa sawirka si fiican ku qabana qof make up marsada camal oo kaleet waa dambe xataa maqaayadaha loo isticmaali jiray Ah. meesha maqalka lacagta lagu dhiibo ah. ayuu saarnaa jira waagi dambana funaa bedelay arfisay qof markuu cuntada soo cuno soo farxasho tartiib gacantiisa ku shubana balbarahaas tartiibtiisa dhacoo marsanaa gacmo marsanaa sida barafuunka kale barafuunka la caraf ahna uu isticmaalaa aad iyo aad waxa cajiiba mataqaanaa mhm. waagii hore hadda xiliyada maaragtay footooyinka sawirka markii la tago mhm. maantoo kale sawirka markii lagaa qaado loo giri kadib soo laabo ah, ugu dhaqsiyaha badan waa weliba aad iyo kale isbuucay ahaa jirtay waxaa ka horeysay waa oo sawirka uu kaa maqnaanayo bil bildhan ha intaas magaalada moogaagaas muusan ooli jirin inta dagaalada soke aad u kacsanayn qalabkan lagu cadeeyo sohorada maysan oolin marka mhm. dalka dibadiisa kenya ama etoobiya meela loo qaadi jira marka bilow kaa ah. maqnaana marka marka sawir aa gasho mhm. bilow kaa maqnaana hal bildhan waxaa sugay marka bil aa sugtid kadib maalin dambe aad tagto balanta aad footada tagto adil rab waa lole waa gubta sawirkaaga aada ko waagubta marka sawirada waagaas waxaa loo geli jiray mogtahay bal filim camal u sameysano banicol la dhihi jiraa jiray ah. banicolkaasoo qofku sawirku ah, kaamarada la gelinaya waa sida canjalka oo kale kaasa ah marka sawirada ku dhaca marka lix buu ka kooban yahay halka canjal oo filimkaas ka kooban halga marka filimkaas o dhan in saddex xaba ay gubato footooyinku waagii dambe aad u ilbaxeen oo qalab fiican waxbay keensadeen marka qofka markuu sawir galo sawirka brincolkaasaan cadeynayaa mhm. ama negative ah layihahdo weyaan waa la qaadayaa hadhow markaa imaata adi maalintaada saddex maalin laba maalin kadib markaa timaado waxaa lagu siinaya sawirkii iyo banikolkiibaninkolka marka intaa rabtida cadaysan kartaa qor markaa ka fiirisa laakiin baninkolka sida raajaraajada camal sawir qofka ma muuqanayo mahano haddana waxaa jirtay in maaragta sawirada lagu keydiyo meel albun guryaha qaar waa yaalaan weli hadda ilaa hadda waa laga heli karaa guryaha qaar sababta waxaa la tusi jiray marka dadka martida ku yimaadaan ah. qof martida ku yimaadaan marka albumkaa lasoo qaada qofkan hebel waayo qofkan <laughs> waa <laughs> ah, kanaa marka dad badanaa guryahooda hadda weli laga heli karaa sawiradaas ama albunadaas maaqa adin green laga heli karo in kale <laughs> sawir noocaas horta aan weli ma gelin saa umaleyna mobile la kusoo gaartay miyaa digital le adig ah, digital le ma isticmaashay salid qumbaha oo salid qumbahaas ah, waa isticmaalna waa isticmaalhaa soo gaaray shanladana oo gacmaha lahayd oo gacan meesha dambe kulahayd lahayd shanladaas waa ay dhiman tahay fiir la duubay camal meesha dambe uga keed maya ganaheeduna biro ahaa micnaha meesha lagu shanlaysta birey ahaa sax maya shallooyinkan aniga caagaaha kusoo gaaray caagaa kusoo gaartay iyadoo soomaali sameysaa jirta oo oo alwaaxan waa jirta oo saqaf aan lahaa saqaf sax masoo gaarta fenst fenst si fiican inaa weynaya loo qaadan yaha asxaabta <laughs> dhalin waaya lasdhin fenst soo tirtirtaba yaraamin jito biya fenst laka way dhaweeday waxaa umaleynaa fenus <laughs> hadda waxaa umaleynaa isticmaalkeeda <laughs> ugu yaraan hadda meelaha qaar waa laga yaabaa shan sano ka badan marka ugu yartahay n toban sana dhinaadi xataa ma dhow shan iyo toban sana xataa ka badan waa sax ah, sababtoo ah muqdisho korontadu waxay ku bilaabatay mm. raantii labada kun ay kusoo bilaabatay xaafadaha qaar sax ila eh, xaafadeen oo kale sagaashan iyo sideedii sagaashan iyo toddobadii sagaashan sagaalkii ah. ayaa korontada ku bilaabatay marka reer xamed jiida ahna otooro yaryara xaafaday baan jira habeenkii marka meeqa saac bay tintaana maqribkii horta qorantoo soo dhace markii la adimo labaiyo tobanka imaane waxay kaa tegayay habeenkii saddex saac bay tegay intaas ay joogay marka baaq waxaa la dhahaa jira oo lagu baaqaa guriga dhan waxaa la gashanaa hal laambad iyo waxaa gashanaysiin ama mm. laambad iyo waxaa gashanaysiin barees sax bes baaq waxaa la dhahaa jira marka saddex saac oo shan daqiiqa dhiman ama laba daqiiqa dhiman waa la dimina waa lasoo daaraa alaabtaad urursuba micna sax haddii wax kaa yaalaan taleefanada marka xaggaa lagu dambaysaa taleefonba ma jirin cidaana dhalo uguma wadi jirin omalena uguma wadi jirinba mm. marka ciddii oo dhalo ugu jirta cida diishka la dhihi jiray caani ah. jiray xaafadaas sax cida diishka <laughs> cida diishka la dhihi jiray caani jiray cidaas oo t v ugu jiraba ah. marka waagi waxaa saarin jiray saxamo waaweyn ah, guryaha korkooda saarin jiray waagaas marka qofku cida diishka lahaa iyo cidda teleefonka ugu jira iyo caanay ahaan jireen dadka waa waa waagii baastada jimca ka jimcjimca ka jimcalagarsanjiraaad <laughs> loogu farxaa habeenintaas dugsiga hadaad baasta kusoo qadayso waxaa waaye adaa xaafada iyo tugsiga adaa tole aad iyo feerada ma soo dabka inta lagu shubo feerada birta soo ah, ha ha si fiican ah, wax badan oo kusuubtaaba adkaanaha qaar xataa tanfeenuusta maaragta labada kun iyo sideedii maleena anaga waa isticmaali jirnay iyadoo ah. koronto ay jirto haddana waxaa waaye ayay feer alaasiiyo feenuusta shidi jirta aad iyo liifada intay keli jirteen markaas liifad walaahi waa la helaya xiligaas waa la helaya aadaa ah. loo helaya hadda isusha umaleyna shantii iyo barkii ayaa ayaa la joogaa waa xilligii dhegeystayaashu aan dhegeysan jireen eh. sheekadeeni laakiin qadarkii adeega bulshada ahaa ayaa ka eh. horumari doona dhegaystayaal meel walbaad joogtaan ku soo dhowaada qaybtii siddeed iyo tobnaad ee sheekada xurmadaran iyo xariir dumar waana fikraddii xayir cali rooble carab macalinka ku imaanay dhaheen aniyaa aniyaa waxaa maqli jiray eh, silac kunada soddon guurstaa dhaanta mana guursanooyi kii nin ahaana cariga anaa soo socday bal wuxuu sheego aragna maanta laakiin si macalinkan taleefone kala hadli karaaye maxaa soo doonaa qadkan waaba iska xiraaba ileen waa ogtahanoo qadka saf aa lagu jiraa maxaa rafaad ka sigili waa iska xiraa xagga iska dhigaa albaabkana waaba la garaacooyaahe wow eh, sabarin waa aniga eh, maasha eh, allah waa dhowahay waa waxaawaaye alxamdulilah maanta waxaa waaye maalmaha kale ka duwan marka runtii waa dhowaha eh, waana kaa qabaa soo dhaweynta aadoo maasantahay hooyo soodhow ustaad gudaha soo gal qolkaas fadhiga waa kana qolka iridkan soo giilay aadoo maasantahay waa kaaga mahad celinaa haye sii fadhi ustaadow yaa biyaa kuu keenaaye sii fadhi habaas dhibin waxaa waa waa wax walbaba waxaa waaye anadda waxaas waxbaba wax eh, isku dhibin sheekada iyo dee ii muhiima ceeb caale qof dhanoo guriga imaado haddana ani macalinkeygii inaan biyo biyihii shahla wadaba waa kuu keenaa dalboo dooqaada ka ciyaar anujeedkii horta biima maanta waa inaa jaceylkaygu sheegtaa xanuugtan telefoon sidaan ugu lahadla horta horta habeen dhoweyd waxaa way diyaarsanayd maantana gurigay bay ugu casuuntay magarat markaa soo dhowtahay laakiin hore waxaa loo yiri mataqaana naf jecelhayo maharsatee mogtahay maanta alxamdulila waxaa waaye farxad layga dambaatay maantana waxaa waayo maanta dee waa maalin kale aniga iyo tahay runtii marka wax kale ma jiraan aad iyo aad waana islamanaan hadlaynin laakiin xunba dee adduunye mashquulka ma dhammaado eh, laakiin de maanta alxamdulillah runtii maan aad u faraxsanahay hay istaado ee eh, biyahana ku shubay hoo haddaa yani waxaa laga yaabaa inaa shaaha jeceshahay shaahan kuu shubaca biyaha ma ka daaya wagir horta ariga hadda ka horna waa boqol maraan kuure igada igada igada igada ustaadowda igada hebel caadiga dheh dee iskuulkii ma joogne eh, moodaran iska dhig moodarka dhex arka ustaad gurigaa joogna mugda hooyaday anoo hebel ku dhaha haddaa aragto waxay dhehe

waankudaha hadee maqash maanta anaa dheh macalinkeyga hooy soo socdo hmm. maxaa kugu dhaca ustaad ani waamaleenahabayardadiga marka ay hooyo joogto ama hooyo meeshaan ay marayso waa mar iyo waa isku dirqin karaa laakiin maanta o dhan ustaado ustaado haymatajaniya iridka waardiye ma kaheen karie hmm. ad hadda tobanka daqiiqa a guriga joogtayna ustaad dulqaadata dhibmay kugu tahay mame waxaa layii ujeeda fahm way aqal maa malaha ama waxaa layiri nin weyn tag lama yirad wax ku tag way burinaysaa saas ma fahamsanahay iska tagaa dhib waa aad u mahadsantaha ustaadi shaydaankiiska naar mid kale ee toban daqiiqo oo guri joogta istaag dulqaadala waxaa lagaa rabaa noloshaada dhan inaa ii dulqaahaytid qaladaa kaa gali karaa waxaa kugu samayn karaa iyadoo niman ila taagan arki kartaa waxaa la rabaa waxaas dhan inaa dulqaad samaysid maxaa kugu dhacay xusbada ah, ah, iyo caleentahay u kiciin taas horta allah yaa u sheegale in imtixaanka Eh, horta eh, waxaa la yiri eh, waxintii ku gadgada lahaayeen ha ku galbaano yani waxaan ka wadaa waxaa wixii hore maanta horta ustaadoodan dambe dhixin tan waa ogolahay aad iyo aad marka tan labaad tan labaad maanta waxaa waayo waxaad ii qabta inaad ii sheegtina waa muhiim nin baa la yiri waa soo socdaa kow dhe waxna waa soo sidaa laba dhe la yiri anu saaka markaan kusoo waxayay dan waa lahaa waana kuu sheegan doonaa lakiin horta intaan hadda aan kuu sheegay waa horumarin meeshaan aawa cabdalla ama arku imaantay yaa isin kara waana joogay war yara caadada qor alxamdulillah alxamdulillah maxaa doonaysa maanta shahay ugu soo qabaa daalanay saa maanta dhan xiisad u qaadanaya maarta anadan jacta noqday warda ka jabiyihii maanta warda ka jabiy ah, ninkii cabdallah maanta maarkoy cabdalla maxay ah kiida kuu shaqaynaya war cabdalla imika cirna ma joogo dhulla ma jooganiyo maxaa ku dhahay maxanuusan yahay me u qalqaaliyo ah. anuu garan maayo ma fahmi macnaa waa aroosa miya ninka meeduur blah ka hayn maya laa xawla walaa quwata ila qabar maafish baa tahay shaqada ma ka tegey kamu tagin maymay kamu tagin me wuu joogaaye justuskiisaa badan justuskiisa si fiican waa fahmay waa gogoyskiisaa badan may justuskiisaa badanoo waxaa kuuri intaa wuxunbuu saasu muluq loo hayaa oo meela tii sumaya kula dhalatay sumaya hadda sii baxdano <laughs> maanta hooyaa meel rubta koog tahay berig taamkii baxdano hadda tay xilligan iska baxaysay haddaaban ka faa'iidaysanaya isna waa kan baxay maaragta wax la cuno yaroo eh, fudan

iminka kii sii baxayey de kii meesha joogay cabdallahistana mooyaane beerka lagu dhufay kaas waan ku odhi iyo sumayo waxaan ku odhi way wada socdaan dee adeer ma aha afkaa laisu dhuubayaa baan ku dhudhuxda intaa la haya mada warba haya walaayaa sumayo walaashaa sumayo xitaa gabadhaawanka celin waayo si kasta waxaan ugu sheegay war ka joog warmaad xishoonayn maanta inaan ku arkana waaba rabayba marka warbahayaba war ma hayside cabdalle xaafaddu ku cidanyeyba inta aduguna meelahaa meeraysanayso ayaana kaa faa'iidaysteen horta anugu abtigaa baanahay hooyadaana waan aqaana iyo reerkiinnaba ma fahantay markaa in waxaan ku odhiyey saaqid xuni hmm uu ka faa'idaysto anigu ah. dooni maayo markaa bal arrinkaa ah. ka warhay baan kuui ka warhay warmahayside ah. ta halkaa markay timaado lacag kama qaado mm. maqaaxidayda imanka yar uu ku baabiiyey marka inay maqaaxidayda iga kacdo mm. ayaabaan halis ugu jiraa anaa kaahu waan kuulitaa anigu nin weyn baanama been baan kuu sheegay xagaska waalanta warhoy warhoy dib isugu noqo barnaamijka dhegaystayaal intaas haynoo joogto qaybtii siddeed iyo tobnaad ee sheekada xurmo iyo xariir dumar intaan qaybtan qaybta xigta ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaasio nabadgelyo sheekadii xiisaha badnayd ee eh, xurmadara xariir dumar ayaa dhegeysateen burhaano waxaa moodaaba sheekada galabba galabka ka dambeeya inay aad uga sii xiiso badan tahay waa sidaas eh, markaana dhinaca heesaan eegaynaa soo maha deeqa aad iyo aad maxaana soo qabanaysaa waxaan soo qabanayaa codka macaan fanaanka dhitoraafi heesta dahab iyo luul dahab iyo luul iyo qaalisan horta dahab iyo luul waxaan isleeyahay ma kala qaalisan haye ballaan dhegeysano يقلولي codka macaan fanaanka ilaah naxariista dhictor raafi ayaa ku looqeynaya heestan aada iyo aad waxay ka ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan galab wanaagsan waana madaxa lasii ruuxayna aada iyo aad saaxiibada waxaa xusuus horaa gelisay dadka waaweyn inta dambe ciyaal labadii kun iyo kuma jiraan ma jiraan ma ku jiraan laakiin waa min zamaan min zamaan min zamaan aada iyo aad min zamaan ilaa shimee camal horta hmm. marka la joogo nolosha xasaabaha ama xiriirka waa lagu kala xaribsanyaa mugta si fiican taasaa been wiilka gabdhaha badan xiriir kala maxaa maxaa u taqaanaan gabdhaha badan xiriir kala lahaa ah, shabeel naagooda unaqaana gabadha oo wiilasha badan xiriirka la lana <laughs> gabar hadda wiilal xiriir badan laleh ma jirtaba maxay u jiri weysa maamahaba jirtay oo gabar kunikoodisa kuwii kala baxda taas hadii xilli hore la dhihi jira hadda waa laga bedelay raggaa lagu bedelamaamaha soomaalidu weli waxay tiraa mataqaanaa been waa sheegtaa laakiin been maahdo halka maahmaahayo ee beenta ka sheegta taas waa runtaa taas waawade kamaawade waa kuwadeele hadda laakiin jawiga waa isbedelo wiilashaasaas noqda wiil waxaa arkay shan dumar isla wado maxaa ka wadaa yartahe kontonaa la wadaa wiilashooda shan laftirkeeda qofka mee qalbiyu leeyahayaqabileym hadu saal markaa shan dumar isla wadid kuligood waa shanta waa jecesha ma jecelid ma wada jeclaa karti halla jecesha

mise isku qaldan magacyadooda ah, ah, halka wiilka laga yaaba haduu adi caawa kula hadlo mm. oo fiidka hore gabadha kale marka inala hadlo deeqa dhaho laga magaceeda ku qaldo ka fakata <laughs> eh, eh, marka taas marka xaasaamaha usoo laabanayna waa lagu kala xariifsan yahay dad khatari ku yihiin waxay sheegaan ma waayaan mhm. qofka aada uga dhaadhiciyaan taas marka wiilii gabar gooni uma laha dadku su ilaah abuuro wa ah, kuwana aftahanimad su ilaah abuuro wa kuwana hadalkama yaqaanaan waxaa laga yaabaa waxaan loo baahnay maanta inay galaan haa caafimaad ka waran unu maanta dhan kusoo celceliyo qofkii maanta dhan kusoo celiyo <laughs> balan dhegeysana <laughs> sheekada arda walaa kubaddaad ku fiican tihiin iyo xagga yurub iyo isboortiga iyo cristiano ronaldo allaba marka waxaan ka yaabaan warta madaawari saxala waxaan ka yaabaa markuu saa ku odhanayo cristiano ronaldo dhefrid villa haddaba dhefrid villa saa uga qaato halkaasaa uga daraya ma habsan baad haddaan haddaba kaala haddaan dan ka hadlaya waxaan ku uri eh. arrimaha qoyska ma garanaysaa ee jikada iyo misku fiican tihiin weerdhaqidda iyo muxuu ahaa kana war meel mari lahayn meesha iska mareeya waxa oran dhagmaalka nagala fogowniyo haddaad meel taago jacaylkaaga wax ma sheegin karo qol ha nagala taga dhagmaalka niyo annaga dhagmaal ha noo tuuranine war waxaa ku idhi mid baa naga qasa walaal m jacalxaasi ma waayee arrimaha jikada iyo saad isku tihiin weeldhaqada iyo waxaan ku idhi liifka iyo weelka xalidiisa iyo daawaha dabka la saarayo canjeelada lagu dubaye ee laga soo qaadaye ee hadhowdiina canjeelada la qooshaye iyo arrimaha noocaasa bal cunto diyaarinta iyo farxal faaruq la dul saarayay bal hawlaha saad isku tihiin iyaga isku fiican tihiin ka soo bixi kartaa waajibka waajibka ma isku ka soo bixi kartaa dee saamarkaana saamarkaana waxaan rabay inaan dee guuriyo waxaan rabay inaan dee maya gabadh shaqaalaha baan doonayy gabadh shaqaalaha maaha maaha maaha walaal waxaan ku weydiiyey waayahe iska badaayo ciyaalka iyo ma korin kartaa iyagoo maxaanan kartaayo dee ma korin kartaa dee dee inaad korisaan rabnaa dee ciyaalka noo ya yaan korida ciyaalka walaalada baan sheegana walaalada kuriyo waaweyn yihiin walaalawa waaweyn waaweyn iska tag waxaan ku weydiiyey arooska isaga saas ku tihin arooska masku fiicantiin sare waxaan cilaashaha laakiin aroos wax ka shugtay inaan waxaad ka heshad garan weyda haddaba anigaa xiijine enerjiga ha iga saarine orod bal waaye iska tag bal waaye enerjiga annaga enerjiga yaga xaggaad ka ogeyd kaayaga xaggaad ka ogeyd bas war waxaan waa wax ka khaldiyay warna dhaaf miyo habakaalkaala

jacayl qof weyn soo hortaagan baanu jacayl u sheegan karannagaahana gacaliyaysane debigalla madaxa madaxa bismillaahi raxmaan raxiim muxuu igu diray allayo baayay sadexsaalsi gacaliya walaal gacaliyaa mugta daqar ugu bedelaba daqar ugu bedel hana gacalaysan kor Ah, ah, cuntaba kari taqaanaa weelka xalidiisas isku tiingulaa shaqaalaan rabeciyaalka ah, haddaan kori aqaana anagu saasaan anunahay mararka qaar anusheenka gabadhaas waxaa laga hadlay iyadu jeclaanad wiilkaas mhm. inayd u sheegaaleed saas waa naga geysasantiin soo maaha adinka <laughs> dadka isku mid baa laakiin ragga inay sheegtaana fiican saasa ku fiican hadii alda waayana haday aragtid ninkaa jeceshahay deeqooy ah. dhagweyn iskusoo yahay dhegweyn haddii la dareensiiye ka waran si kasta haddaa u dareensiiso uu fahmi waaya ka war uu fahmi waayaa ah. qofaan waxba fahmayn ah. micnaa hadalka waa u sarbeebtay wax kasta waa u dulmartay waa u dulmartay wax madfahmo walaashay iska kaaliya laakiin hadda sawinadan iska yeeli waa isqarxin lahayd saa ka badi waaysanadahan dambe ha waraa soo wadaya sanadadan dambe waxaa waaye qof wax sheega karin inuu jiro waa qoraala lagu sheegana qoraala lagu sheegana whatsappka ugu diraya fariinta mm. messengerka ah, haduu haduu inta fura kasoo jawaab waana markaas ku talagal waa caadee lagugu jaakire oo mm. lagugu dhageysto markaas kuma rabo waa markaa fariin ku qortid tusaale fariina u qorta ma wanka mm. taa fariin u sheegtay u qortay inaa u sheegtid mila dhaan maxay dhaantaa isku mid le wax ma dhaanta laakiin fariinta xoogaa ah. waa ka yar u fududaano eeshile waxa is aan kariya dhow <laughs> adigu adkeeya anima eena leeaadhinaca heesaha waa mid qaac ka siina waayahay waxaan soo qabanayaa fanaanada haboon nuura suldaankayga aye suldaankeeda adigoon hay cidleen qaali dardaaran adag waayaad barnaamijkana gala wanaagsanayna qeyb eh, ka tahay waa annagaas gabagabadii kusii dhow waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadkan dhegeysanay aad iyo aad waxaan leenahay aada baad umahadsantihiin farsmeeqaankana sidoo kale waa mahadsanya cabdirasaaq cabdirasaaq salaad madey <laughs> aad iyo aad aadaa ku salaameynaa Eh, adigana ku mahadnaqay tigaaga oo barnaamijka qayb ka ah adigana sidoo kale waxaan ku leeyahay uluuf maraaba mahadanta hees la yirahdo dusheedaa laga gartaa oo ay ku luuqeeyaan cabdirasaaq anshax iyo malyomaanka oo malamaanah ayaan uga tegana dhegeystayaasheena waayahay tan iyo kulanti dambe dudoobtay dadkaa dhawaystay gudoonay dhibkaaga diiday si daacada kuu dadaadana kuugu faay diiday u doonay dhibkaaga diiday si daacad ku jeclaa dabaabana kugu baan deeqday naftayda deeqday uduugan xiskayga maanka dhaana ku daawanaynin anigu nolol dooni maayo anigu nolol dooni maayo nafaan nafaan kugu sii deeqo hayaan dugsi kale lahayn adilaah joogto dushayda laga gataaye haddaanan ku daawanayn anigu nolol dooni maayo haddaanan ku daawanaynin anigu nolol dooni maayo anigu nolol dooni maayo aaan kugu sii diiqo ayaan dugsi kale lahayn dushayda laga gartaaye haddaanan ku daawanayn anigu nolodooni maayo haddaanan ku daawanayn anigu ah nolol dooni maayo anigu aqooni maayo nafaan ayaan dugsi kale lahayne haddaanan ku daawan